alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa darsigii labiyo labaatan iyo sagaalaad darsigii labaatan iyo sagaalaad weeye oo ka mid a kitaabkii kitaabu tawxiid aladii huwa xaq ullaahi cala alcabiid oo iska lahaa sheekh maxamed bn cabdilwahaab atamiimi raxmat ullaahi calayh wuxuu ka bilaabanayaa baabu qowlilaahi tacaala afa aaminuu makr allaahi falaa ya'manuu makra allaahi ila alqowmu alkhaasiruun waa baabka soddon iyo afraad wuxuu ku sheegi doonaa afar adilo ah laba aayadood iyo laba xadiid ayuu ku tilmaami doonaa baabu qowlillaahi ilaahay hadalkiisa ayuu u baab yahay tacaalaa sarreeya uu yidhi afa aminuu miyay ka aamin noqdeen allaahi ilaahi dhagartiisa falaa yaamanu kama aamin noqdo makrallaahi ilaahi dhagartiisa ila alqowmu duulkii maahana alkhaasiruuna ee khasaaray aayaddani munaasabada ay kitaabu towxiid la leedahay waxaa weeye ka aamin noqoshada laga aamin noqdo ilaahi inuu dhib kugu rido iyo naxariista ilaahay oo laga quustaa labaduba waxay ka hor imaanayaan addoonka ku-xirnaanshihiisa ilaahay uu ku xirnaado waxay culimmada muslimiintu isku waafaqeen oon wax khilaafu ka taagnayn ilaahi makrigiisa in laga aamin noqdaa inay xaaraam tahay waxayse ku kala aragti duwan yihiin xaaraannimadaasu heerkeebay gaarsiisan taha ma xaaraannimo gaalnimo gaarsiisanbaa mise waa xaaraannimo kabiira minal kabaa'ir ah haddii ay keenayso qofku inuu naxariista ilaahay cadaabka ilaahay iyo ciqaabkiisa ka aamin noqdo uu yidhahda ilaahay aniga waxba ima taabsiinayo wax la i geysanaya ma leh oo sidaa ku bannaysa dee waa gaaloobayaa hadduu quusto naxariista rabbi ka quusto uu la yidhaahdo ilaahay weligay ii naxariisan maayana waa gaalnimo iyaduna laakiin hadday tahay dacfi qofka ku yimid dee markaa kabiira min alkabaa'ir ayay noqonaysaa makrigu waa sifo sifaadka ilaahay ka mid ah in dunuubtii aada samaysay in laguu qabsada aada ka aamin noqotidna waa dunuubta waaweyn bay ka mid tahaa qunuudka iyo quusashaduna waa la mid dhagar baynu ku macnaynay dhagarta aadamahaan ku naqaanay ee foolxumada ma aha waa mid allahu munaasiba subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed bay culimmada qaar waxay yidhaahdaan qofka ilaahi uu u waasiciyo adduunyada oo adduunyadii loo waasiciyey oo ilaahay ugu barwaaqeeyo ugu ballaariyey aan u arag inaan lagu dhagrahayo aan wax dhiba u arag adduunyada waa iska haystaa waa iska helay waa waa la isiiyey isaga laftirkiisaabaa dhibanba isaga laftirkiisa ayaa dhibaataysan ayib iyo wa qowlihi tacaalaa ilaahay hadalkiisa uu yidhi waman axadkeebaa yaqnatu ka quusanaya min raxmati rabbihi ilaahay naxariistiisa rabbigii naxariistiisa ila daalluuna kuwa dhunsan mooyaane aayaddu marka waxay tilmaamaysaa quusashada naxariista rabbi laga quustaayey inay ka mid tahay sifaadka dadka dhunsan dhunsanaantaasoo gaaraysa gaalnimo ama towxiidkaaga nuqsaan inay ku timaado gaaraysa qunuudka waxaa la yidhaahdaa qofku inuu fogaysto oo yidhahdo waxba kama soo dhowaa farajkii iyo kurbadii laga faydi lahaa oo naxariista ilaahay ka quusto ayib ayadan iyo tii horeba marka musanifku saasuu u tilmaamayaa in naxariista ilaahay laga quustana ma banaana in naxariista ilaahay inta la iska tala saarta la yidhahda ilaahay ma cadaabahayo oo far la isaari maayana ayana lama rabo camal baa la rabaa wa can ibni cabbaasin waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama su-ila waa la weydiiyey cani lkabaa'iri dunuubta waaweyn baa wax laga weydiiyey faqaala wuxuu yidhi ashirku hiya iyadu ashirku waa la wadaajin billaahi ilaahay cibaadada cid kale lala wadaajiyo kow iyo walya-su ka quusasho min rawxillaahi ilaahay naxariistiisa laga quusto labo iyo wal amnu ka nabadgal iyo ka aamin noqosho min makrillaahi ilaahay magarti makrigiisa iyo shirqoolkiisa iyo dhagartiisa laga aamin noqdo xadiidkani wuxuu tilmaamay shirkiga iyo naxariista allo oo laga quusto iyo ilaahay ciqaabkiisa iyo makrigiisa oo laga aamin noqdaa saddexduba inay yihiin dunuub aad u waaweyn laakiin ma isinoo dee shirkigu haddii loola jeedo shirkigii weynaa labadaan kaleeto haddaysan arrimaha soo sheegnay lagu xambaarin shirkigii weynaa ma i gaarayaan xadiidkuna waa xadiid xasan ah xadiid xasana weeyaan sanadkiisa waxaa ku jira nin loo yaqaano shabiib ibnu bishrin waana iqo culammada qaar ka midna waxay leeyihin waa nin layin ah laakiin xadiidku waa xasan wa can ibni mascuudin waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi akbarulkabaa'iri dunuubta la gala kuwa ugu waaweyn al waa la wadaajin bilaahi ilaahi lala wadaajiyo kow waal amnu iyo ka aamin noqosho min makrillaahi ilaahay makrigiisa laga aamin noqdo labo iyo walqunuudu ka quusasho min raxmatillaahi ilaahay naxariistiisa laga quusto iyo wal yasu ka quusasho min rawxillaahi ilaahay naxariistiisa laga quusto rawaahu cabdurasaaq cabdirasaaq ayaa wariyey aharka cabdullahi bn mascuud baa iska leh waxaa waxaynugu cusubay marka waxaa weeye amnigii al-amnu min makrillaahi iyo wuxuu ku xujisiiyey alqunuutu min raxmat illaahi iyo min raxmat illaahi marka waxaa ka baxay alqunuutu iyo walyasu inuu farqi udhexeeya labadooda ayaa meeshaa ka muuqata musanifka raxmatullaahi calayh labadooda inuu farqi udhexeeyo jaak la khayr ayib fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il baa ku sugan xadiidkaa hore oo cabdullaahi bn mascuud cabdirasaaq baa wariyey aarkaas waana aar cabdullahi bn mascuud uu oo laga laga warinayo fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu al-uulaa masalada koobaad tafsiiru aayati alacraaf aayatulacraaf tafsiirkeedii weeye acraaf aayaddeedii athaaniyatu masalada labaad tafsiiru aayati alxijri xijri aayaddeeda suuratulxijri aayaddeeda tafsiirkeedii weeye athaalidatu masalada saddexaad shiddatulwaciidi hanjabaadda darnaanshaheeda weeye fii man ruux loo hanjabayo amina ka aamin noqday min makrillaahi ilaahay makrigiisa oo isdhigtay oo yidhi aniga waxba la i raacan maayo alraabicatu masalada afraad shiddatulwaciidi goodiga darnaanshihiisa weeye filqunuudi quusashada raxmadda alle laga quusto goodiga ku soo arooray baabu maa shay buu baab yahay baabu man ruuxa yuu u baab yahay ama baabun hadaakani baab uya dheh min aliimaani rumaynta waxaa ka mida billaahi ilaahii la rumeeyo asabru in lagu adkaysto calaa aqdaarillaahi ilaahay wixii uu kuu qadaray qadaraha ilaahay oo kugu dhachaya in lagu sabro lagu adkaysto ayaa iimaanka ka mid a ah. waa baabkii soddon iyo shanaad shan xadi shan nas buuna musanifku ku sheegi doonaa aayad iyo afar xadiid buuna tilmaami doonaa wuxuu musanifku baabkan u deliishanayaa inay tahay waajib qadarka alla in lagu sabro wuxuu kaloo tilmaami doonaa wax cun ka mida fadliga ku soo arooray wuxuu kaloo tilmaami doonaa sabarka wixii ka soo horjeedaoo sabar la-aana xaaraannimadeeda inuu sheego sabarka saddex jeer saddexdaba sabarka waa lagaa rabaa markaad cibaadaysanaysa kow intaadan cibaadaysan ka hor aadan cibaadadii gelin sabar baa lagaa rabaa maxay ah cibaadadan aad cibaadaysan rabtid inaad niyada u hagaajisid oo dar ilaahay horta ka dhigta waa sabarka sabar bay u baahanta salaad baad tukanaysaa dad baad tujinaysaa darsi baad dhegaysanaysaa darsi baad akhrinaysaa waad soomaysaa waad xajinaysaa waad sakaysanaysaa waad soomaysaa camalkan khayrka ahoo cibaadada intaadan samayn ka hor inaad niyeysatidoo niyadaada dar ilaahay ka dhigtid laftirkeeda sabar bay u baahantaha kow waa qabla shuruuc marka intaadan gudagelinba camalkii labo camalkii markaad gudagelayso oo samaynaysidna xaaladdaas ayada ah markaad tukanaysoo salaada ku jirtid waa inaadan ruuxna ku raaligelinaya ilaahay darti ay kaa tahay waa labo camalkii markaad samayso uu dhammaaday ayadana sabar baa lagaa rabaayo camalkii aad tukatay salaaddii aad tukatay iyo darsigaad dhegaysatay iyo soonkaad soontay iyo casharkaad akhriday waa inaasa markuu dhammaada kabacdi cujbi iyo isla weynan aad iska ilaalisid waa inaadan ismahadin oo aadan isla weynaan oodan waxaasaan qabtay oo waxaasaan geystay oo waxaasaan sameeyey ayadana waxaa la rabaa sabar bay kaaga baahan tahay hawsha noocaasi ayib sabarku mar kale qaybuu leeyahay oo markay dadka dhibaatooyinku ku soo degaan afar bay dadku u qaybsamaa qadarka ilaahaya kugu dhacay xanuunka iyo ibtilada iyo dhibka dad ku sabra oo ku adkaysta dar ilaahina ugu sabra isagoo wixii dhibsanaya ayuu ku sabraya waa shay aada u qadan badan oo nebigeenu uu tilmaamay sal alla alayhi wasalam iimaanka ilaahay la rumeeye ka gadaal wax qof la siiya sabarkaasaa ugu qaybo badan waa qaali kow qofka labaad waxaa weeye waaba ku raalli yahayba dhibkaan ku dhacay buu raalli ku yahay dhibkaan ayuu raalli ku yahay dhib uu codsado yidhi ilahu dhib igu rid ma aha laakiin markuu ku dhacay wuxuu yidhi horta yaa igu riday allah soo allah iguma ridin wuxuu ilaahay igu rida raalli baan ku ah nooca af saddexaad waxaa weeye loogu sabro dhibku markuu kugu dhaco inaadan jazicin oo argagixin dad waxaa jira markii dhib yaru ku dhaco argagaxahaya walwa argagax ku dhachayo walwalaya walbahaaraya isla hadal bilaabaya gacmaha taagtaagaya eed sheeganaya o odhanaya maaan maaa maaa laigi maxaan aniga saa la baray hebel iyo hebel isku facahan wa kuwaasoo masaajku marahayaado meeshaasay lugaynayaano maxaa aniga la ii fariisiiyo oo yaad ka sheeganaysaao adigaa ku fariisiiyey marka taas wax ka soo horjeeduu samaynaya qofkaanu ma ma argagaxayo mana caroonayo dhibkaas ku dhacay waa ku sabarsanyah waxaa intaba ka sii cajiibsan dhibkii kugu dhacay sabarkaagu inuu gaara inaad tihahdo alxamdu ilahay baa dhibkan igu riday ood ku shukrididba oo maxaad ugu shukrinaysaa haddii walaag soo garaaba alxamdulilahi la rabay inaad dhibkii kugu dhacay alxamdulilah tiraahdo ka mahadnaqday maxaa keenay iimaankaagaa keenayoo waxaad aaminaysaa waxaan horta adaa shaqaystay koo labo ilaahay waxbuu kaaga jarayaayoo dembi aad gashuu kaaga jarayaa ama waxaaba dembi aad gashay lagaaga jari mahaye darajooyin baa lagugu dallacsiinayaa xikmad weyn buu ilaahay ka leeyahay ilaahiga wax kasta uu sameeyey xikmad ka leh adaa mahadsan alxamdu alxamdu lilah waa shay qaaliya marka shay qaaliya weeyaan ayib sabarka waxaa ka soo horjeeda in la ashtakoodo oo dadka loo sheegto sheegasho sheegashada marka laba u qaybsata dhibkan kugu dhacay sheegashada aad ka sheeganaysid ujeeddo macquula inaad ka leedahay maalan waad xanuunsantahay dhakhtar baad u tagtay waxaad waa xanuunsanahay habeenkii ma seexdo maalinkii sidaas weeye cuntadu waa ku liitaa hurdada sheegasho weeyaan ujeeddo fiican baad ka leedahay inuu daawo iyo kusiiyon baad ka leedahay inaad ilaahay ka dacwoonaysid bani aadamka dhakhtarkaan u dacwoonaysa hawshu ma aha laakiin ujeeddo iyo dan wanaagsan baad ka leedahay sheegashada noocaasi wax dhiba ma leh iska caadi ama qof baad u sheeganaysaa waxaad uu sheeganaysaa meeshaad taagan tahay meel ka fiican inuu kugu sii hanuuniyo kugu sii qof culmahaad u timid cibaadada igu liidato sidaan weeyaanoo dembiga igu badano maxaad u sheeganaysaa waxaad rabtaa inuu ku tawjiihiyo ku hago waxyaalaha noocaasoo kale ahay wax xun ma leh fiican yihi laakiin haddaad ilaahay ka sheeganaysid ood le ilahay ugu rida warkama haysid miya ah carruurtii iga laayey islaantii waa iga dilay xoolihii yarkaha waa i dhaafiyey waa i daba ilaahay oad ilaahay uun ka ishtakoonaysid midka la diidan yahay ee ammaanayn ee aanay ammaanayn ee foosha xune kaas weeyaan ilaahay lagama sheegto ilaahay lagama sheegto wuxuu leeyahay imaamu axmed ibnu xambal raxmatullaahi calayhi qur-aanka kariimkaa sabarka ilaahay wuxuu ku sheegay sagaashan meelood baa lagu sheegay sagaashan meelood bay qur-aanka kariimkaa sabarka kusoo aroora isagoo mar la amraayo dadka mar la leeyahay sabarka cagsigiisa iska ilaaliya oo sabarka wixii kasoo horjeeda iska ilaaliya oo mar sabarkii la ammaanayo waxyaalaha noocaas o kale sagaashan meelood buu kusoo aroora marka waxaad dareemaysaa adiladaa tirada badan meesha ay kusoo wada aroorto hal qadiyaho sabarkii ah wanaagga iyo ficnaanshaha ay leedahay wuxuuna nabigeenu tilmaamay asabru diyaa waa iftiin sabarku oo qofka iimaankiisa ayay ku tusinaysaa wuxuu kaloo nebigu tilmaamay sala allahu calahi lama siinin qof wax ka khayr badan ooga waasicsan sabarka wuxuu kaloo cumar ibnu khadaab tilmaamay inuu yidhi nolosheenna adduunye waxaan ogaanay waxa ugu khayrka badan inay tahay sabar noloshaada aada nooshahay waxa ugu khayr badan waa sabar ayib wuxuu tilmaama cali bn abi aalib oo laga wariyaa inuu yidhi ina sabra min aliimaani bimansilati ra'si min aljasad sabarku iimaanka wuxuu u joogaa booska madaxu jirka kale inta kale uu joogo hadii jirka madaxii laga gooya ma noolaanayo iimaankaaguna haduu sabar waayo iimaan jiraya ma aha buu yidhi markaasuu kor u qaaday cali bnu abi aalib codkiisoo wuxuu yidhi alaa inahu laa iimaana liman laa sabra lah ogaada qofkaan sabar lahayn iimaan ma leh waa iimaan laaway qofka aan sabrin xaggee sabarka laga keena kelmaddan asalkeeda xaggee laga keena asabru alxabsu waay waa xabsi maxaa la xabsinaya oo la xiraya wuxuu ibnuqayim tilmaamaa sabarku waa xabsi wuxuuna xabsi ka yahay saddex waxyaalood kow xabsu nafsi can iljazac dhibku markuu kugu dhacay naftaada inaad xirxirtid oo ka xirxirtid dhibkaas inay ka argagaxdo aamus baad leedahay sartiibso isdeji khayr baa ku jira waxaan waa xabsi naftaadi waad xirtay kan labaad waxa weeyaan waxabsu lisaani can itashaki watasahud carabkaaga inaad xabsido oo xidhid oo aad ka xidhid inuu ashtakoodo ilaahay ka ashtakoodo ama caroodo ilahay baasaan galay abaartii xumayda waagii ilaahay nugu riday ayaantii dhibku nugu dhacay karoonihii ilaahay uu nugu riday maantao dhan ilaahay aad ka sheeganaysa carabkaaga taa ka xanib alxamdu ku bad carabka war iska waran alxamdu nebigoo sakaraadaya see tahay alxamdu saas wey kan saddexaad waxaa weeyaan oo sabarka ka ah inaad xabsidid naftaada waljawaarixi can lami can latmi alkhuduudi wa shaqi ljuyuub gacmahaaga inaad ka xanibtid dadka qaar baa markay dhibaata ku dhacda isxadgurufta maryaha jeexjeexa isdharbaaxa derbiyada madaxa la dhaca waxyaalaha noocaasoo ah, afcaasha ahoo falka ahoo dadku ay samaynayaan markuu dhib ku dhaco ayadana xubnahaaga ka ilaali alxamdu salaad iska gal weysayso ilaahi bari gacmaha ilaahi u taag noocaasuu qaymo ku leeyihi sabarku waa inaad sabartid ku sabar amarka alle uu alla ku siiyey wuxuu ku siiyey oo amara amarkaas samee ku sabar wixii lagaa reebay oo la yidhi ka fogow ka fogaanshahoogad ka sabar oo iska ilaali wixii ilaahay kuu qadaray ee masaa'ibee adduunkan ku soo maraya horaa loo qoraya ayagana ku sabar ogow wuxuuna nebigu sheegay qofna inuusan dhadhaminayn xaqiiqada iimaanka iyo dhadhankiisa ilaa uu ogaado wixii ku dhacaayay inaysan gafi lahayn ogow qaacidadaas wixii kugu dhaco waxaad aamintaa inaysan marra ku gafeen masaajkaa dhib ka dhacay tusaalahaan ilaahay ma keeno kastaad waxaa tihi albaabka hadduu xiraan lahaa weliga dhibnama soo gaareen xagga hadduu ka xiraan lahaa weliga dhib ma yimaadeen haddii saa samayn lahaa weliga dhib ma yimaadeen haddii haddii weligaad saasaad ku hanaysa may sax maa dhibkan waa dhacay ilaahay baa keenadhe qadar allah maa shaa facal waxaan ilaahay baa qadaray ilaahna wuxuu rabo uu samey asbaabtana la imow lama diidana asbaabtana la imow oo lama diidana kitaabu tawxiid iyo maxaa ka dhexeeya baabun min aliimaani billaahi rumaynta ilaahay la rumeeya waxaa ka mid ah asabru calaa aqdaarillahi waa nooc rubiyada ka mid ah dhibkii kugu dhacay waa inaad aamintid dee ilaahay inuu waxaan qadaray ilaahay baa qadaray waa inaad tiraahdi iyo wa qowlihi tacaala ilaahay hadalkiisa waman ruuxii yu'min rumeeya billaahi alle qofka ilaahay rumeeya yahdi ilaahay wuxuu hanuuninayaa qalbahu qalbigiisa ilaahay baa qofka qalbigiisa toosinaya wallaahu allana bikulli shay-in wax waliba caliimun mid og weeyaan oo adiga sheeganaya inaad sabarsantaho saabir tahay inay dar ilaah kaa tahay iyo sabartaag waa inay tahay ilaahay waa yaqaana haddaad dadka ku tirahda anugu qof sabraan aho waan adkaystaa ilaahay kamaad qarsoonid inay dhab kaa tahay iyo inay dhab dhayal tahay haddaad sabartid ilaahay baa qalbigaaga hanuuninaya hanuuniya maxaa laga wadaa dhibkii kugu dhaco aad ku sabartay buu ilaahay wuxuu kugu toosinayaa yaqiin inaad ku gaartay yahdi qalbahu yaqiin buu qalbigiisa ku hanuunaya yahdi qalbahu lilyaqiin qalbigiisu wuxuu gaarsiinayaa yaqiin wuxuu kaloo carabkiisa gaarsiinayaa lilistirjaac oo waa maxay dhibku markuu yimaado inuu yidhahda inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun annagu ilaahay baan leenahay ilaahay baa isa kaayale xag ilaahay baan u noqonaynaa ilaahay baa qalbigaaga ku hanuunaya carabkaagaba waxaa kaloo soo gelaya sunnada nebiga inaad raacdid oo dhibkan kugu dhacay qaabkii loola dhaqmi lahaa aad sunnada nebiga ka raacdid ilaahay baa qalbigaaga ku hanuunaya yahdi qalbahu ayana waa faa'iido kaloo sabarku uu leeyahay waxaa kaloo afraadoo soo gelaya yahdi qalbahu dhibkaanu markuu kugu dhacay rumaynta aad rumaysay waxaanu xag alle inay ka yimaadeen waxay keenaysaa dhibkan qaabkaad ula dhaqmi lahayd oo ula tacaamuli lahayd inaad wanaajisid ilaahay baa yaro kugu hanuuninaya qaab wanaagsan ood ula dhaqantid oo aad uga samata baxdooda ula noolaatid intuba waxaa ka horreeya alimaanu billaah inaad ilaahay rumaysanto oo ku kalsoon tahay marka hawl sahlan maa hawshaas waman ruuxii yuumin rumeeya bilaahi alle yahdi ilaahay wuxuu hanuuninayaa qalbahu qalbigiisuu toosin wallaahu allana bikulli shayin wax waliba caliimun mid og weeya qaala calqamatu calqama wuxuu yidhi waa nin taabici ah wuxuu rabaa inuu ka hadlo waman yu'min billaahi yahdi qalbahu buu rabaa inuu ka hadlo markaasuu wuxuu yidhi huwa asagu mankaasi alrajulu ninka weeye oo tusiibu ay ku dhacayso hu asaga almusiibatu dhibaato fa yaclamu markaasuu wuxuu ogaanayaa ninkii haweenayduna waa la mide annahaa musiibadan iyo dhibkani min cindillaahi ilaahay agtiisa inay ka ahaatay oon aadama keenin fa yardaa markaasuu raalli ku noqon dhibkii alla keenay wa yuslimu arrinkaana wuu badbaadinayaayo ilaahay buu u daynayaa yuslimu arrinkaas ilahay buu u daynaya wuxuu leeyahay ilaahay baa hawshaa ku shuqul leh baa hawshaa ku shuqul leh raallina waa ku ahay wuxuu ilaahay ii qoondeeyo ii qadaray ii qoonteeyo ii qadaray sidaasuu marka tilmaamayaa aharkan acmash bukhaari baa isagoo mucallaqa wariyey raxmatullaahi alayhi ayib culummada qaar ka midihii waxay tilmaamaan sida saciid ibnu jubayr oo kaleeto waman yumin billaahi yahdi qalbahu inay tahay qofka dhibaatadu markay ku dhacdo inuu istirjaacsada tii haddaa taan sheegayna inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun uu yidhaahdo waa taasoo kaleeto ayuu tilmaamay lakiin macaanida ku jirta waxbaan ka tusaalayn wa fii saxiixi muslimin muslim saxiixiisa waxaa ku dhex sugnaaday can abi hurayrata abi hurayrana laga wariyey anna rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulkii ilaahay ilaahay dushiisa nabadgelye iyo naxariisba ha qaala wuxuu yidhi ithnataani laba waxyaalood finnaasi ay binnaasi dadka ah humaa labadaas waxyaalood bihim dadka kufrun gaallimay ku yihiin laba waxyaalood oo dadku ay sameeyaan waa kufri iyo gaallimo kow addacnu duridda la duro fi nasabi nasabka dadka nasabkooda in la duro wax laga sheego labo wanniyaaxatu iyo baroor diiqda cala almeyiti maydka loo baroor diiqdo xadiidkani wuxuu tilmaamay laba waxyaaloodoo dadku ay sameeyaan oo labadaba nabigu uu sheegay sala allahu calayhi wasalama inay kufri yihiin humaa labadaa waxyaalood dadka waxay ku yihiin kufri waxayna ka tirsan yihiin acmaashii jaahiliga oo dhaqankii jiri jiray islaamnimada ka hor ah dadkana weli arrinkaasi kamaysan buskoonoo kama xafaaroobinoo weli waa baaqi ilaa qiyaami saacatina way jiri doontaa ilaahay inuu uga naxariistay mooyaane macnaheedu marka ma aha labadaas qofkii ku dhacay inuu gaaloobayo diinta ka baxayo oo laleeyahay waa gaal murtada ma aha waa dhaqan gaalo ka soo jeeda asalkiisa laakiin muslimiinta ku dhacda ay dhaqankii gaalnimadii ku dhaceen hadday timaaddo marka qofkii inuu dadka nasabkooda u durayo wax uga sheegaya inuu arrinkaa xalaashaday dee wuu ku gaaloobaya laakiin waxaan qabyaaladaa iyo isla weynanka soomaalida lagu imtixaamay oo dadka qaar ay aaminsan yihiin dadka kale inay ka nasab sarreeyaan ayagu ay xul yihiin wixii ayaga ka soo harayna ay yihiin waxaa weeye waxaan jirin abshir bacadle ilaahay ha u naxariistee baa wuxuu ka hadlaya waayihii show dagaalkii falastiin iyo eh, nimankan eh, dhibka ku hayaan gabaygoodii gabay buu kaga kaga hadlay marka falastiin iyo israa'iil marka waxyaaluhu ka hadlayay waxaa ka mid ahaayou tilmaamay miyayna taasi ahayn inta madow iyo islaamku asal bayna ahayne iib wixii lagu waayo arya shoran halaayo ayagii baa waxay iska dhaadhiciyeen buu yidhi wax allaala wixii afrikaanahoo madow iyo islaamka labadaa qolo horta dadba ma ahaba gaaladii baa iska dhaadhicisaybu ama ha iibsado wixii iib lagu waayana odayga arya sharona halaayabu marka wuxuu tilmaamayaa shaacirkaas allah unaxariistee cudur jiray buu tilmaamaya gaaladuna sidaasay lahaan jireen isla weynanka muslimiintiina weli waa ku jiraan horena waa uga soo hadalla arrinkaana isla weynanku inuu ku gaarsiiyo inaad tidhahda qabaa'il dhan oo muslimiin ah nasab waa nasab dhiman bal idinku intaad weligiin wadaan waxaad tidhahdaan ereygaan fasira wax waxaa jira layaha erey bixin bal ereygaan erey bixiyo turxaan bixiyo wax la fahmi kara dadka uga soo saara nasab dhiman ma wacalbaa maya muxuu yahay qofkaani soo soomaali maaha waa soomaali ma muslimba waa muslim haye maxaad kaga fiican tahay oo adiga aabbaha kaga fiican tihin waxaa laga yaabaa wuxuu aabbihi kaga ku fiican yahay dadku layn jiri laandheeraan nahay aabbahayaashay dadkii layn jireen suldaan beel suldaan waxaa laga yaabaa awowgiisa suldaanka xataa waxaa lagu doortay qabaa'il uu laayo dhiiggooda u daashayna ah markaasay isqaxiyeen oo nag iska dhigeen oo isgumaadeen oo islaayeen oo isdhaceen oo isgubeen oo eber iska dhigeen kuwii ayagu laha annagaa fiican dadka la leeyahay waa nasab nasabdhimanoo waa liitaana waxba ma laayaan waa xoogaystaan ma tuugsadaan dadka ma dhacaan xooggooda dhiidkooday isticmaalaan wax soo saar bay leeyihiin waxyaalahay keenahayaan kabihii bay tolahayaan oo birihii bay samaynayaan oo weelkii iyo dhiishii iyo haantii iyo haruubkii iyo wixii o dhan bay samaynahayaan dhibna cid u geysan maayaan dadkii noocaas ahay oo la rabay in la hormariyo dawladuhu waxay ku xisaabtami jireen oo dakhligu ka soo geli jiro lagu fahamtami jiray ah meel aan ka khaldannahay ma aqaano kuwa markii la arko baa la leeyaha tumaal baata dhasabdhiman baata gabadhaadu guur male shaqadaadu waa liidataa adiga shaqadaadu waaya maxay ta waa shaxaa inaad er maanta kobshaha shaxaadkaasaa lagu nooliya laiska maryacadyahay lama shaqaysanahayo dhib yara hadduu yimaadana dadka la xasuuqaya la markaasaad waxaa rabtaa inaad dadkaa tidhaahdid masaakiintana waa nasabdhiman aniguna aji baan ah markaasa aji iyo midgaan bal ajiyo xaggee u socotaa magacaa marka waxyaalaha noocaasihi waa cudur jaahili ah waxaadna ogaataa mar kasta oo diinta ilaahay dadku ay ka fogaadaan balaayataa ka daran bay kusii dhacayaan anniyaaxatu waxaa weeye baroodiiqda meydku markuu dhinto dee dhib baa gaaray meeshaad oran lahayd inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun ilaahu maydkayga u naxariiso ilaahu anaga sabar naga sii ilahu wax ka khayr badan noogu bedel inaad qaylisid hoognayey ba'nayay aad tiraahdid oo maryaha jeexjeexdid oo dadka qaar dhulka isla dhacaan oo timaha la rifo oo taas weeye wardiiqda la diidan yahay laakiin qofku inuu qalbi ahaan u xanuunsado maadaamoy geeri gashay indhihiisu ay ilmeeyaan waxyaalaha noocaasoo kale lama diidan qofkii uu u duceeyo dadka uu weysoo yihah war hebel wuu dhintay oo kaleet waxyaalaha la wax la diidan yahay maaha noocaa horaa laga hadlayo labaduba marka waxay ka mid yihiin dhaqankii jaahiliga ahaa oo dadkii horeetay ay aqoon jireen ilaa haddana weli ummadda baaqi ku sii ah ayib walahumaa muslim iyo bukhaari waxaa u sugnaaday can ibni mascuudinna uga sugnaaday marfuucan xalu yahay mid la kor yeelay wuxuu nebigu yidhi laysa minnaa annaga nagama tirsanaa man ruuxii daraba garaaca alkhuduuda dhabannada ah, qofka dhibaatada markay ku timaada dhabanka garaaca ama isrifa dhabannada xooga naga mid maa oo washaqa jeexoo dilaaciya aljuyuuba jeebabka dadka qaar baa laga yaaba maryaha inay rifaan oo kala gooyaan ah, oo sidaas sameeyaan stres baa dadka qaarkood ku badan xataa ayagoon dhibaata ku badan ba arkaysaa qof dhallinyaro ahoo wax ka maqan aadan garanaynin isaga hayo oo iska dhibaataysan oo qaarkood derbiyada madaxa la dhachayaano laakiin hadda waxaa laga hadlaya dhibaata markay timaado qofkii derbiyada madaxa ku dhufanahayo oo jeebabka jeexjeexaya oo wadacaa u yeerta bidacwa aljaahiliyati dadkii jaahiliga ah islaamka ka horreeyey yeerashadoodii iyo habarwacashadoodii saddexdaa waxyaaloodba nebigu wuxuu sheegay dadka sameeyaay inaysan nebi maxamed waddadiisii ku sugnay sala allahu calayhi wasalam macnaheedu maaha inay gaala yihiin laakiin dariiqii nebigaay ka fog yihiin mar hadday dariiqii nebiga ka fog yihiinna iimaankoodii iyo tawxiidkoodii nuqsaan baa gashay nuqsaantaasuna isku heer ma ahna waa kala duwantaha marka qofka dhabanada jeexa dhabanada jeexa saddexdan meesha lagu sheegay keliya khaaskuma aha intaan keliya khaaskuma aha qayladaa soo gelaysa wax kas dad baa laga yaaba maryahooda inay gubaan dad baa laga yaaba dhibaatooyin kale inay geystaan wax kasta oo ka hor imaanaya qadarkaas ilaahi uu kugu riday inaad ku sabri weydid ayaa soo gelaya waana dhaqan jaahili ay lahaan jireen saddexduba washaqa ljuuba maryaha jeexjeexa wa bidacwa aljaahiliyati hoognayeey ba'nayeey noo dhammaatayey yaana biilahayo ninkaasa waxna siin jiray cid kaleeto waxna siinaysa male waxyaalaha noocaasoo kaleeto waxaa kaloo habar wacshada soo gelaysa waxaynu aqoon jiray tolbeelay tolbeelay isu soo baxoy waxyaalahaynu ohan jirnay dad islaamaa la laynahaya waxaa laga yaabaa kurayda xaggiina ka timidna mujaahidiin inay noqdaan iyo hubka qaata qofkaidinka dhintaa waa ahlu janno socda tolbeelay yaa maari jiray waa wax jaahil way lahaan jireen dadka kaleetoo la laynaya maxay yihiin waa ebir nin odayaa wuxuu wuxuu ii sheegay wuxuu yihi nin adeerkay ah baa anagoo qabiil ku duulayna galabna shiriyey bu shir buu noo qabtay bu markaasuu leeyahay ninkii xoog haya maanta xoog ha keeno qabiil islaam ku duulayaan bu ninkii xoola hayana xoola ha keeno ninkii qori haystana qorigiisaan rabna ninkii isku dara intaas intaasoo waa nin waa u ducaynaynaa markaasaan farta taagtay bu waxaan ihi anugu qori baan haystaa diyaar baan inaan reer ku duulo markaasuu ii duceeyey bu aamiin dhahaya markaasaan ihi iska haysa ducadaada markaasuu yidhi maxaa dhacay waxaan ku idhi buu yidhi dad islaama dhiiggood inaan daadiyaan u socdaabi adna waa igu ducaynaysaab taasuu ilahay ka aqbalahay ayaan daradaa haysataa isaga laftirkiisu wuxuu daraysanya meesha meel mushkila inay tahay waana u socdaaba waa u socdaa waxa noocaasoo kaleeto marka tol beelaya isu soo baxay iyo yaa ree hebeley ah waa dacwaljaahiliya wey sidaa ogeed baa nebigeenu sal alla alay slm maalin ansaar iyo muhaajiriin ay isku dhaceen baa wuxuu yidhi abidacwa aljaahiliyati wa ana fiikum tol beelaya yaa ansaara tol beelaya yaa muhaajiriinah waa dadkii labada magacoo ilaahay bixiyo ugu qurux badnaa magacyada islaamka ay ka mid yihiin markaasuu yidhi ma anoo nebi moxamedoo idinla jooga baa habarwacanshadii waxa weeyaan gaalnimada maanta dhexdiina dhexdayda lagu samaynaya joojiye buu nebigu hawshaa sal alه wasalam ayuu ku yidhi ayib marka waa sadde saddexdaa waxyaaloodba waxay ka tirsan yihiin min acmaali اljaahiliya nebiguna waa ka noqday sala اllahu alيه wasalam dee kama tirsana mar hadduu nebigu ka noqday wacan anas waxaa laga wariyay ana rasuula اllahi sala اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu yiri ana rasuula اllahi sala اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa goortii araada uu la doono allaahu alle bicabdihi adoonkiisa rag iyo dumarba kuu doonay ha noqdo alkhayra wanaag haduu la doono ilaahay addoonkiisa haduu wanaag la doono cajala wuxuu u soo dedejinayaa lahu asaga alcuquubata cuquubada cuquubatu dunyaa fi dunyaa dunyada dhexdeeda wa idaa goortii araada uu la doono alle bicabdihi addoonkiisa ashara balaayo amsaka wuu ka haystaa canhu addoonkaa xaggiisa bidenbihi dembigiisa cuqubadii ka dhalan lahayd buu ilaahay ka hayaa xataa yuwaafiya ilaa uu u dhammaystiro bihi addoonkaas yowmaalqiyaamati maalinka qiyaame ilaahay cuqubadaas ilaa uu u dhamaystiro xadiidkan tirmidi baa wariyey xaakimna waa wariyey imaamu tirmidina waa saxiix yala rag badanoo culummaana way wariyeen macnaheeduna waxaa weye macnihiisuna waxaa weeye qofkii ilaahay uu la maago khayr adduunyo iyo mid aakharaba ilaahay wuxuu ku ridahayaa adduunyadan intuu nool yahay musiibooyin iyo dhibaatooyin dunuubtii ka mayrta ayuu ilaahay ku ridaya sidaa awgeed baa culummada qaar waxay yidhaahdaan dhibaatooyinkan adduunyada kugu dhacahayaaye waa nicmo xanuunkaad xanuunsan tahay iyo gaajadaad gaajaysan tahay iyo faqriga aad ku jirtid iyo dhibaatooyinka ku soo gaaraya iyo maralka ku haystaayo waaba nicmaba see nicmo u tahay dunuubtaa ilaahay kaaga dhaafaya haddaad sabarti wax ilaahay dembiga uu kaaga dhaafaya miyaysan nicmo ahayn waa nicmo nicmo weeyaan waxay kaloo kuugu yeerayaa xanuunkaanu inaad sabartid haddana sabarkiina ajar baad ka heli bal hadda fiiri ajar baad ka helaysaa sabarkaad sabartay kow waa ajar laguu qoreeyey xasanaad dembi aad gashayna waa lagaaga tirtirayaa haddii shaygu labadaa qodob uu isugu kaadarahayo oo ajarna lagugu qorayo dembina lagaaga dhaafahayaa inaad sharaysatid marka ma aha waxay kaloo qofka u keenaysaa dhibaatooyinku markay dhibaatooyinku kugu dhacaan oo aad jilicdid oo dabacdid dharbaaxadaa kugu dhacday inay kuu fududayso inaad noqotid oo ad tirahda alaylahay maantayto waxaan kuwaana qaataa la itusa cashar baa la itusay waa inaan ilaahay un toobad keeno oo ilaahay isu duleeyo oo aan ka jeensado makhluuqa tacaluqooda iyo calaaqadooda oona ilaahay ku xirmo waa inaad sidaa tiraahda iyo waxaan inta ahayno masaalix waaweyn marka dhibaatada kugu dhacaya laftirkeedaaba kugu dhacaysa laftirkeedaaba ilaahay dunuubta kaaga tirtiraya waana nicmooyinka kuwa ugu waaweyn waa raxmad ilaahay xaggii ka ahaatay ilaahina subxaana wa tacaala makhluuqa muslimiinta ugu naxariistay ayib gabar baa nebigu u yimid xanuunsanaysa markaasuu wuxuu ku yidhi ka waran see dareemaysaa markaasay tiri qandhaa haysay tirin kaar allaha ku ride way karkarinaysaa bale allaha ku rido qandhadii bay habaaraysaa marka markaasuu wuxuu ku yidhi umu calaayey qandhada iyo xanuunka ha habaari hana caaye oo maxaa dhacay oo miyaadan ogeyn biyo ilaahay dunuubtaba inuu ku dhaafo qandhadan ku karkarinaysood la jaraynaysooo ku haysa ilaahay dembigu ku dhaafa haddaba haddaad xanuunsatay xubno qaaliya oo jirkaaga aad ka xanuunsan xanuuno adag baa ku hayo dhakhaatiirtu laga yaaba inay ku yihahdaan waad la noolaanaysaa weliga sonkor baad qabtaa dhiikar baad qabtaa barashar baad qabtaa dadkaa laga yaaba qaarkood keliyaha inay fadhiisteenoo keliyaha la dhaqo xunno badan sabar adkayso ilaahayna ha ka quusan ilahay wuu ku caafin karaa xataa dhakhaatiirtu hadday ku yidhahdaan ma buskoonaysid ilahay waa ku caafin karaa nebiyullaahi zakariya oo waayeel ah waayeel ah oo timihii ay caddaadeen oo jidhkiisu u daciifay oo aan weligii wax dhalin oo xaaskiisuna waayeelad kale ay tahay ayaa ilaahay baryey weliba wuxuu ilaahay baryey barye si hoose ilaahay u baryay idnaadaa rabbahu nidaa'an khafiya si hoosu ilaahay u baryey markaasu wuxuu leeyahay ilaahu jidhkaygii baa daciifay madaxuna ciru ila caddaado waa hurayaabi washtacala ra'su shayba ishtacaalka waxaa laga wadaa dab ololaya haddaad aragtay markuu baktin lahaa baa soo dhow timahagoo caddaaday haddaa aragtidna waqtigaa dhiman lahayd baa soo dhow ilaahu madaxi waa i ciro jirkaygana waa daciifa laakiin weliga intaan ku barya kuma kuma qadin buy ilaahu caruur isii oo walad saalixa isii oo walad fiican isii ilaahay waa waa siiya marka markii la yidhi ilmaa lagu siinayaa wuxuu yidhi maanoo sidaan ah oo waayeelka ah oo daciifkaas ah islaantayduna markii horeba madhalaysa ahayd aan waxba dhalin haddana waayeelad kaloo kaba bixisay ay tahay masaanaa wax laygu siinayaa mise inta la inaashnaasho oo dhallinyaro la iga dhigaan hadda kow ka bilaabhaya markaasaa la sidaasaa lagugu sinay tabtaa aad tahay sagaashan iyo sagaal buu jiray iyo boqol buu jiray baa la sheegaa sidaa taasaad ku dhalaysaabaa le waxaa laga yaabaa dhakhaatiir haddii loo tegi lahaa inay odhan lahaayeen maya xilligii lagu dhali lahaa dhaaftay ukumahagu eber waaye xataa wax laguma beeri karo hindiya laguma geyn karo inay rajabeel kugu ridaan laakiin ilaahay agtiisa ha ka quusane ayib ilaahay agtiisa ha ka quusan marka dhibaatooyinkan kugu dhacahayaay waa shay qaaliya weeyaan nin baa nebigu arka aad u feero weyn oo xoog badan suyir weligaa ma xanuunsata suyu weliga xanuunqandha ima qaban bixid xanuun markaasuu dhaqaajiyay ninkii oo laafiyoonahaya nebigu wuxuu yidhi ahlunaar adduunyada dusheeda maraya ninka raba inu arka kaha fiiriib kaas feeraha weyn oo siiso macnaheedu maaha kii kii buuraba inuu ahlunaar yahay ee waxaa laga hadlayaa waxaa weeye xanuunkan aad arkaysaan oo dadka ku dhacahayaay waa dembi dhaaf marka lama sharaystee ugu shukri ilaahay oo ku sabar sidaa ogeed baad waxaad ogaataa xanuunku markuu kugu dhaco ku sabartid laba faa'idaad udhexaysa subaga xeero ku daataysina kuma xuma labada faa'iida waxaa weeye hadii aad ku sabarto u dulqaadatid oo ilaahay ku buskeeyo waxaad buskoonaysaa adoo caafimaadna helay dembigiina xanuunka lagaaga mayray soo loo faa'ido maaha buskootay dembigiina waa lagaa mayra xanuunkii ku hayay haddaad u dhimatidna waxaad dhiman adoo dembigii lagaa mayray oo bilaa dembi ah marka sina uma xumayn xanuunkaad xanuunsatay laakiin maxaa ka horeeya asabru alxamdu lilaah ilaahay baa ii keenay waa ku sabrahaya sabartaag waana lama rabo markaad meel kasta orday oo si kasta u sheegatay marka ugu dambeeyaa tiri waa iska sabraynaa hadda bani aadan bane maxaa gacanta ku haynaa taas waxa wey waa sabartaag waa wey ayib marka ilaahay addoonkiisa hadduu khayr la doono cuquubada adduunyuu usoo dedejiya caruurtaa ka xanuunsan oo reerkaa ka xanuunsan oo xubnihiisu qaar waayahaya caafimaadkiisa oo waxa weeyaan si waa loo rafaadinaya haddii laakiin ilaahay shar kula doono xanuunkaaba lagaa haynba barwaaqaa lagugu fasixin markaasaad kibraysaa ilaa inta wixii laguu aruuriya maalinka qiyaama laguu dhammaystiro dembigaaga wixii ka dhashay oo cuquba wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi inna cidama aljazaa'i abaalmarka lays abaalmariyo weynankiisu maca cidami lbalaa'i dhibaatada weynankeeda la jirankeeda ayuu ahaada wa inna allaaha allana tacaalaa sarreeye idaa goortii axabba uu jeclaado qowman duul ibtalaa wuu imtixaamaa hum ayaga bal u fiirso ilaahay hadduu qolo jeclaado wuu imtixaamaa sidaa awgeed adduunyadan dadkii soo maray waxa ugu ibtiliya imtixaan badnaa ambiyada ilaah ayb faman ruuxii radiya raali ku noqda muxuu raali ku noqday imtixaankaas ilaahay mariyey buu raalli ku noqdo falahu ruuxaa waxaa usugnaaday sugnaaday raali ahaansho oo maxay ah ilaahay baa ka raalli noqonaya bal adigaan miskiinkaah aadamaha haddaad raali noqoto tiraad ilaahu waxaad isiisaan raali ku ah waxaad ii qadartaan raali ku ah oo aad ku heshay ka warran ilahay inuu kaa raali noqdo wa ridwaanu min allaahi akbar ilaahay raali ahaanshihiisaana wax kasta ka weyn waman ruuxii sakhita carooda oo yidhahda muxuu aniga ilaahay ugu maaga maxaan dembi oo geysta shanta salaadood waa tukadaa masaajkaan galay muxuu iga rabaa oo maanta o dhan baad ilaahay daalac u haysatidba falahu waxaa u sugnaaday assukhtu caro ilaahina waa kuu caroon xanuunkiina waa ku haya ayaan darra isugu kaa darmatay marka waxaaba laga yaabaa xanuunkii in laguu sii badiyo maadaama caro ilaahay kugu dhacday marka waxaa la rabaa ilaahay qadarkiisa ku sabar waxaa loo kala abaal weyn yahay oo loo kala abaal badan yahay sida loo kala imtixaan badan yahay sida awgeed baa nebigu sheegay sal lay waslam dadku say u kala fiican yihin bay u kala imtixaan badan yihiin xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa sida loo kala imtixaan badan yahay in loo kala ajar weyn yahay marka masaa'ibta qofka ku dhacaysaaye waa laga ajarsiiyaa xadiidkaasna waxaa wariyey tirmidi ayaa wariyey waxaa xadiid kaleeta ah ilaahay qola hadduu jeclaado inuu qolaha imtixaamayo waan ogaanay laakiin nebiga in la weydiiyey sala allahu calayhi wasalama imtixaanaadka dadka ku dhacaya yaa ugu imtixaan badan oo ilaahay ibtilo ku ridaa markaasaa nebigu yidhi al ambiyaau nebiyaasha ilaahay uma alamhal falamhal haddana sida loo sii kala fiican yahay baa loo sii kala imtixaan badan yaha markaasaa nebigu wuxuu sheegay yubtala rajulu calaa xasabi diinihi habda diintiisa iyo dayaanadiisa iyo fiicnaantiisu intay dhan tahay baa imtixaanka la marinayaana uu dhan yahay fa in kaana fii diinihi salaabatun ishtadda balaa'uhu diinta qofka diin ku adag yahay hadday tahay qofku diinta haduu ku adag yahay oo qof diintiisa ku adag oo aan jilicsanayn uu yahay imtixaanku waa ku darnaanayaa wa in kaana fii diinihi riqatun ubtuliya calaa qadri diinihi dacfi hadduu ku jira diintiisana habda dacfigiisa intuu dhan yahay baa la imtixaamayaa famaa yabraxu lbalaa'u bilcabdi xataa yatrukahu yamshi cala alardi wamaa calayhi khadi'atun dhibka iyo xanuunka iyo masaa'ibtu addoonku inay ku dhacayso ka zuuli maayo ilaa marka dambeeta uu noqdo arlada dusheeda asagoo soconayoon dembiba lagu aragba malaariyadii baa dembigii ka dhaqday oo waxa weeyaan elerjigii baa dembigii ka dhaqay oo xasaasiyadii baa ka dhaqday oo keliyihii iyo kansarkii ku dhacay baa ka dhaqay marka dambe wuxuu noqonayaa daahir nadiif oo arlada dusheeda maraya oon wax dembiyaba lahaynba marka xanuunka noocaasa iyo ibtilooyinka kugu dhacayaaye ha sharaysan ee ku sabar meel khayr badan baa laga yaabaa in lagu wade sifaadka ilaahay waxaa ka mid ah oo aan sugayno alridaa iyo assukhtu labaduba waa laba sifo oo sifaadkiisa ka mid ah mana diidayno oo odhan mayno ilaahay ma caroodo mana raali noqdo meel aysan qaadi karinna ku xambaari mayne labada sifaba waa u sugaynaa iyo sifaadkao dhan waxaana leenahay ilaahay asagaa isku tilmaamay rasuulkiisuna waa ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalama radia allaahu canhum waraduu canhu qur-aankii bay kusoo aroortay ilaahay baana kayfiyadooda garanaya laakiin macnahana inagu sugayna waynu sugaynaa fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu aluulaa masalada koowaad tafsiiru aayati taqaabun aayatu taqaabun tafsiirkeedii weeye waman yu'min billaahi yahdi qalbah athaaniyatu masalada labaad anna haadaa iimaankan eh sabarkaani anna haadaa sabarkaani min aliimaani rumayn ayuu ka mid yahay bilaahi ilaahi la rumeeya in la sabraayo waa iimaanka qaqaybka qayb ka tirsan ahaaliatu masalada saddexaad aacnu durid weeye fi nasabi nasabka la duro waxaynu ku soo marray baabka wax fiicanna ma ahano waa wax khaldan in nasabka qofka wax laga sheego araabicatu masalada afraad shiddatulwaciidi hanjabaadda iyo goodiga ku soo arooray darnaanshihiisa weeye fii man qofka daraba garaaca alkhuduuda dhabannada iyo daamanka macmanka oo washaqa jeexa aljuyuuba jeebabka oo wadaca u yeerta bidacwa bidacwailjaahiliyati habarwacashadii jaahiligo la isu habarwacan jiray tolbeela iyo isu soo baxo iyo gumowray ama hoognay oo ba'nay labadaba alkhaamisatu masalada shanaad calaamatu iraadati illaahi ilaahay doonidiisa astaanta lagu garto weeye bicabdihi addoonkiisa uu la doono alkhayra khayr ilaahi addoonkan inuu khayr la maagay sidee ku ogaan karnaa inuu ilaahay imtixaanka adduunyo u soo dedejiyo boqolkiiba boqol ma odhan karno oo ilaahay waxaa dhici karta inuu imtixaanka ugu rido khayrna aan lagula doonan waa dhici karta oo aad aragti gaal iska saaraa sariirta weliga xanuunsanaa oo xanuun ku dhamaysa waxaa leenahay ilahi baa khayr kula doono maadaamaad gaalna tahay iskana xanuunsan may marka laakiin qof mu'min oo sabrahayo qadarka ilaahay ku sabrayo haddana dhiban markaad aragtid waxay daliil u tahay ilaahay inuu khayr la doonay ayib asaadisatu masalada lixaad iraadatullaahi bihi shara saasuu ii aniga iraadatullaahi waxaa laga yaabaa inay ina tahay calaamatu iraadati illaahi ilaahay doonitaankiisa astaanka lagu garanayo bihi adoonka uu la doonay ashara dhibaato inuu addoonkan ilaahay dhib la doonay astaanka lagu garanayo astaanta lagu garanayo asaabicatu masalada toddobaad calaamatu xubbillaahi ilaahay jacaylkiisa uu adoonka jecel yahay calaamatu xubbillaahi ilaahay jacaylkiisa astaanka astaanta lagu garta weeye lilcabdi adoonka uu jecel yahay waa maxay alibtilaa inuu imtixaamo athaaminatu masalada sideedaad taxriimu sakhati carada ilaahi wixii qadarkiisa ahoo kugu dhacay inaad ka xanaaqdo ka ciishootid inay xaaraam tahay in lagu baro ataasicatu masalada sagaalaad hawaabu ridaa ajarka iyo hawaabka laga helayo raalli ahaanshaha hawaabkiisa bilbalaa'i imtixaanka kugu dhacahaya aad ku sabartid ciyaar maahana ajar iyo hawaab badan baad ka helaysaa markayaynaan fududaysane wixii qadar ilaahay ee xanuun laho inugu dhacaya aynu ku sabarno wallahu aclam sal allah wbaarak calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi ajmain